waxaan ku jirnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi taa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu lahaa waa kitaab laba boqol iyo dhowr maaragtay su-aalood ah iyo jawaabo su-aal iyo jawaab ku samaysan yahay waana kitaab caqiida ah waxaan ku jirnay ruknigii saddexaad ee arkaantii iimaanka ka mid ah waxaan maraynay su-aasha sideetanaad maa mansilatu alqur'aani min alkutub almutaqadima darajada uu qur-aanku ka joogo kutubtii hore maxay tahay jawaabtu waxay tahay qaala allahu tacaala fiihi alla qur-aanka wuxuu ka yidhi wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqa lima bayna yadayhi min alkitaabi umuhimin caleyh qur-aankii adii kugu soo dejinay xaq baanan ku soo dejinnay asagoo kutubtii ka horreysay rumaynaaya wa muhayminan calayhi markhaatina ka ah ama ku tusinaaya ama maaragtay xukumaayo asagu wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana hada qur'aan qur'aankani ma ahanin an yuftaraa in la been abuurto min duuni illaahi alla sukadiisa walaakiinse alla soo dejiyey oo marka wuxuu ahaaday qur'aankii tasdiiq aladii beyna yadayhi kutubtii ka horreysay mid rumaynaayuu ahaaday wa tafsiira alkitaabi kitaabkii kala dhigdhigiisii yaa ku jira saasuu ahaaday oo wixii kitaabka ku jira yaa la cadaynayaho xalaal iyo xaaraan iyo waajibaadkii iyo axkaamtii marka kutubtii ka horreysana wuu rumaynayaa oo macnaha waa towreedii injala laga wadaa kitaabkiina waa kala dhigdhigaayaaho wixu kitaabka ku jiro xalaal iyo xaaraan baa maaratay lagu sheegaya iyo waajibaadkii iyo axkaamtii laa rayba fiihi wax shakiyu kuma jiraan isagoo ka ahaaday min rabbi alcaalamiina allihii makhluuqaadka o dhan abuuray xaggiisa ka ahaaday wa qaala tacala allu wuxuu yidhi ma kaana xadiisan yuftara qur-aankii ma aanu ahaanin hadal la been abuurta ma ahaanin walaakin wuxuu ahaaday tasdiiq aladii beyna yadayhi kutubtii ka horeysay yuu rumaynayaa yani waa towradii injiil iyo zabuur iyo wa tafsiila kuli shayin iyo wax walba kale dhigdhigidiisa ku jira iyo wahudan waraxmatan hanuun iyo naxariis liqowmin yuminuuna uu u yahay kuwii rumaynaya yuu u yahay qaala ahlu tafsiiri waxay yidhaahdeen muhayminan waxaa laga wadaa mu'tamanan ku lagu aaminay wa shaahidan ka marag ah calaa maa qablahu wixii ka horeeyey oo min alkutubi kutubta ah oo musadiqan lahaa rumaynaayana yacni yusadiqu maa fiiha min asaxiixi wixii saxahoo ku jirana sax buu leeyahay wayanfii maa waqaca fiiha min taxriif wuxuuna burinayaa wixii laga bebedelay oo lagu been abuurtay maa fiiha min taxriifin maa waqaca fiiha wixii dhexdeeda dhacay oo min taxriifin bedelaad ah iyo wa tabdiilin iyo wa tagyiir wayaxkumu calayha wuxuuna ku xukumayaa binnaskhi in la nasakhay aw itaqriiri ama macnaha la ogol yahay oo macnaha uu wax socda uu yahay oo aan la nasakhin walihaada sidaa darteed yaa yakdacu lahu uu u khuduuca qur-aankan kullu mutamasikin bilkutubi alqadiima mid kastoo kutubtii horreysay ku dhegan oo mimana ka mid a lam yanqalib calaa caqibayhi aan gadaal gadaal u noqonin oo macnaha diintii ku toosan kama qaala tabaaraka wa tacala sida alla u yiri aladiina aataynaahum alkitaaba kuwa aan kitaabka qur-aankaa siinay ama ku kitaabka dheh aladiina aataynaahum alkitaaba kuwa aan kitaabka siinay min qablihi yani maxamed hortiis ahlukitaabkii baa laga wadaa sida cabdullahi bn salaam iyo asxaabtiisii hum ayagu bihi qur-aankan qur'aankan yoyu'minuuna rumeeyaan waidaa yutla calayhim aanka markii lagu akhriyana qaaluu waxay yidhahdaan aamanaa bihi inuu hadal ilaah yahay waan rumaynay innahu isagu alxaqu waa xaq oo min rabbina rabbigeen xaggiisa ka ahaaday sababtoo ah kutubtoodii yaa sheegaysa qur'aankan ka hadlaysa towradii injiil yaa qur'aan in lagu soo dejin doono muxamed moxamed lagu soo dejin doono sheegay oo kutubtii ku taala inaa kunaa min qablihi qur'aankan ka hor yan annagu waxaan ahayn muslimiina kuwa maaragtay ilaahay towxiidka u saafi yeela moxamed inuu nebi xaqa yahana rumaysan waa horaan rumaysnayn ile kutubtaya sheegeyse iyo hayra dalik su-aasha kow iyo sideetanaad ma aladii yajibu iltizaamuhu fi xaqi lqur'aani calaa jamiici alumma waxa ay macnaha waajibka tahay in la iltizaamo maxay tahay qur-aanka xaggiisa ummad dhan maxaa ku waajiba inay ka iltizaamaan xagga qur-aanka jawaabtu waxay tahay huwa waxay iltizaamayaan waxay tahay itibaacuhu in la raaco qur-aankii daahira wa baaطina si muuqatay si maaratay gudaha ahba wاtamasuku bihi iyo in la qabsado qur-aankii wاlqiyaamu bxaqihi xaqiisii maaratay loo istaago qaala allahu tacala lo wuxuu yidhi wahada kani kitaabun waa kitaab anzalnaahu aan soo dejinay mubaarakun barakaysan oo khayr badan ee fattabicuuhu raaca waataquu allana ka cabsada lacalakum turxamuuna waxaad mudan tihiin in laydin naxariista wqaala tacala allo wuxuu yidhi itabicuu raaca maa unzila ilaykum min rabbikum wixii alla xaggiisa linkaga soo dejiyey walaa tatabicuu min duunihi awliyaaa duulal kale ha raacinina ilahay sokadiisa waqaala tacala allo wuxuu yidhi waladiina kuwa yumasikuuna bikitaabi kitaabka qabsada macnaha waxaa laga wadaa sida cataa uu yidhi ummaddii nebi maxameda laga wadaa wa aqaamu salaata salaadina oogay innaa laa nudiicu ajra almuslixiina annagu ma lumino kuwii waxa wanaaggaa sameeyey ajarkooda ma lumino ajarkooda waa heli doonaan wahiya caamatun marka waxayna aayaddan marka ku saabsan tahay fii kulli kitaabin kitaab kasta wal aayaatu fi dalika kahiiratun aayaadkuna way badan yihiin wawsى الnabiyu sal ه slm rasuulkuna sal slm wuu dardaarmay ummadii u dardaarmay bikitaab illahi kitaabka alla qabsaduu yihi faqaala wuxuu yihi fakhuduu bikitaabi illahi watamasakuu bih qur-aanka alla qabsada eh, si fiican ugu dhega xadiidka marka muslim baa wariyey fakhuduu bkitaab illahi wastamsikuu bihi uu yihi rasulka sal slm wa fii xadiidi caliyin waxaa ku jira marfuucan isagoo rasulka sal lo rafcinayay inahaa satakuunu fitanun fitnooyin baa dhici doona markaasan waxaa iri buu leeyahay mal makhraju minhaa see looga bixi karaa fitnooyinkan oo laga badbaadi karaa qaala wuxuu yidhi kitaab ullah kitaabka alle ku dhega waayo fiihi naba u maa qablakum wa khabaru maa bacdakum waa xadiis dheer u ahaa waxaa ku jira marka alxaaris alacwar in la yiraahdo oo xataa maaragtay been lagu tuhuma culamada qaarkoodna way yidhahdeen wa wa waa hiqa lakin ala kuli xadidkan tirmidi iyo daarimi yaa weriyeen laakiinse waa un waa daciif xadiisku lakin macnihiisu wa waa saxsan yahay wadakar alxadiid su-aasha laba iyo siddeetanaad maa macnaa tamasuku bilkitaabi walqiyaami bixaqih maxay tahay macnaha in kitaabkii la qabsado xaqiisina loo joogsado jawaabtu waxay tahay xifduhu waa in la xafido qur-aanki wa tilaawatuhu waa in la akhriyo waalqiyaamu bihi lagu dukado aanaa aleyli wanahaari saacadaha habeenkii iyo saacadaha maalinkii wa tadaburu aayaatihi in aayaadka qur-aankana loo fiirsado oo khaaskiisi iyo caamkiisi iyo naasikhiisi iyo mansuukhiisi iyo wejiyadiisa o dhan si fiican loogu tadaburo oo la cadaysto wa xilaalu xalaali wixii isagu xalaaleeyana xalaalnimo loo ictiqaadiyo wa taxriimu xaraami xaaraan wixi uu xaaraantinimeyna xaaraannimo loo ictiqaadiyo lagana joogsado wixii xalaashahana saas loo ictiqaado ayadana walinqiyaadu lawaamirihi awaamirtii qur-aankana loo hogaansamo walinsijaaru bisawaajirihi wixii nalaga reebayna oo qur'anka dhexdiisa nalaga reebana aan ka joogno walictibaaru biamhaalihi tusaalayaalka naloo yeelay qur-aanka dhexdiisa noogu sheegayna inaan maaragtay ku cibro qaadanno oo aan ka faa'idaysano wlitacaadu biqisasihi qisaska qur-aankina in lagu waana qaato walcamalu bimuxkamihi wixii muxkamoo qur-aankan ka midana lagu camal falo watasliimu bimutashaabihi in macnaha iyadana loo hogaansamo mutashaabihi oo aan la dafirin ayadana walwuquufu cinda xuduudihi xuduudii qur-aankana in macnaha la ag istaago oo aan qur-aanka laga gudbin wadlabu canhu in qur-aanka la difaaco litaxriifi algaariina kuwii xadda gudbay bedeliddoodii ay diinka bedelaayeen waa in maaragtay laga difaaco macnihii macnaha loo jeeday ay ka leexinayaanoo meel kale u leexinayaan kuwaas marka waa in laga difaaco waintixaali lmubtiliina sheegashadii kuwii maaragtay beenlowyaalka ahaa oo aan xaqa ku taagnayn yacni hadal bay iska tuurayaan aqwaal bay jeebkooda ka keensanayaan markaasi qur-aankii usoo daliilsanaya wالnasiixaةu lahu bikuli macaaniha in qur-aankii loo naseexeeyo macaanidii naseexadoo dhanba loogu naseexeeyo ilaa xadiidkii tamiima daari muxuu ahaa addiinu nasixa addiinu nasixa adiinu nasixa qulnaa liman ya rasuul اlah qaal lilah walikitaabihi walirasuulihi waliaimati اlmuslimiin walikitaabihi marka kitaabka waa in loo naseexeeyo see loogu naseexeyna marka waa in culumtii qur-aanka si fiican loo fahmo oo lagu tafaquho waajibaadkiisina aqoon loo yeesho iyo faraa'idii iyo sunooyinkii iyo aadaabtii qur-aanka kulli waa in la barto wadacwatu ilaa dalika calaa basiira intaasna loogu yeero dadkii adoo macnaha wixii iska hubtid oo aan shaki shaki kugu jirin oo cilmi fiican u leh waxaasaa marka lagaaga bahan yahy qur-aanka la qabsanaya macnaheed waa taas iyo xaqiisa loo istaagaya waa taas su-aasha saddex iyo siddeetanaad maa xukmu man qaala bikhalqi lqur'aani muxuu yahay xukunka qofki yidhahda qur-aankan waa la abuuray sida makhluuqaadka kale loo abuuray geedaha iyo badda iyo cirka iyo dhulka iyo sida loo abuuraa qur-aanka loo abuuraa qaarkood leeyihin waa niman maaragta diinka aada uga fog jawaabtu waxay tahay alqur'aanu qur-aanku waa kalaamullaahi waa hadalka alle waa tilmaan ilaahay tilmaantii allana seedu leedaha waa makhluuq daatada allena makhluuq maaha tilmaamihiisuna makhluuq maaha alle ee waa gardarrayo dulmi wax ay qur-aanku waa makhluuq u yidhaahdeen qur-aanku marka waa hadalka alleh xaqiiqatan xaqiiq ahaan buu hadalka alle u yahay xuruufu wa macaaniihi alfaadiisa iyo macaanidiisu intuba hadalka alle waayo waana tilmaan ilaahay leysa kalaamuhu lxuruufa kalaamka alle ma aha erayada lagu dhawaaqayo keliya ma aha duul macaani macaanidii qur-aanki qur-aankii ma aha hadhihin yani qur-aankii xuruuftuu ku kooban yahay oo macaanidu maaragtay qur-aan lagu magacaabay ma hadhihin wala lmacaani duuna alxuruuf ma dhihi kartid macaanidiiya qur-aanka ah oo alle maarata loo tiirinaya ya alfaaduna maaragtay qur-aanki maaha iyo xuruufti hadhihi intaba xuruufta iyo macaanidu kulli wa waa hadalka alle waay waana tibaan alle u leeyahy takalama allahu bihi qowlan hadal uu ku hadlay buu quraan alle uu ku hadlay takalama allahu bihi qur-aanka alle waa ku hadlay qowlan yani qowl ka soo baxay waa nudqi macnaha wa anzalahu calaa nabiyihi nabigiisuu kusoo dejiyey hadalka marka wuxuu keenay taxaawi uu dhahaa kitaabkiisa matniga caqiidada taxaawiya war ku jira waay warkan wa anzalahu calaa nabiyihi waxyan waxyi ahaan buu kusoo dejiyey qur-aankii wa aamana bihi lmu'minuuna xaqa mu'miniintuna way rumeeyeen qur-aankii si dhab ahaan u rumeeyeen fa huwa qur-aankii wa in khuta haba lagu qore bilbanaani faraha bani aadamkaa lagu qoraa soo maa qalina inta laqaata la qoraa qur-aankii wa tuliya bilisaani carabkaba ha lagu akriye wa xufida biljanaani qalbigaba halagu weelay halagu xafidee wa sumica bilaadaani dhegahana ha lagu maqlo wa absarat lcaynaani maaragtay indhuhuna ha arkaan qur-aanka waa loo jeeda musxafkii laa yukhrijuhu dalika taasi ka saari mayso can kownihi kalaam araxmaani inuu hadalka alle uu yahay ka bixin mayso taasi falanaamilu farahan qur-aanka lagu qoraayo iyo walmidaadu khadan lagu qoraayo qur-aankii iyo wal aqlaamu qalamada lagu qoraayo iyo wal awraaq lagu qoraayo makhluuqatun waa iyadu waa la abuuray walmaktuubu biha kii la qorayse hayru makhluuqin qur-aanku makhluuq ma wاlأlsunu waxaan maaragtay qur-aankii ku hadlayo ku dhawaaqaya walaswaatu iyo codadka carabyada iyo codadka makhluuqatun wa waa la abuuray walmatlubu biha wixii ay akrinayeenna calaa ikhtilaafihaa si ha kala duwanaadaan ayaguye carabyadaas iyo codadkaas ha kala duwanaadaan waxay akhrinayaanu hayru makhluuqin igu makhluuq maaha waa qur-aanka ilaahay wasuduur makhluuqa qalbiyadan qur-aanka weeleeyey waa ayagu waa makhluuq laakin walmaxfuudu fiiha waxaa qalbiga ku jira oo lagu weeleeyey hayru makhluuqin qur-aanku marka makhluuq ma ahan walasmaacu makhluuqatu waxaa dhegahan wax lagu maqlayaa waa makhluuq maqalkan macnahan oo maqalka la yidhaahdo oo alla nagu abuuray iyagu waa makhluuq walmasmuucu wixii la maqlaayeyna hayru makhluuqin qur-aankii waayo mogti makhluuq ma ahan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi inahu laqur'aanu kariimun waa maarata qur-aanku waa qur-aan sharaf badan sababto waa hadalka alleh fii kitaabin maknuunin kitaab dhowrsoonuuna ku jira oo alla agtiisa la dhowray waa lowxun maxfuud shayaatiintiyaa laga ilaaliya waay macnaha bal huwa qur'aankii aayaatun bayinaatun waa aayada cadcad qur-aanku oo fii suduuri ladiina uutu cilma kuwii cilmiga la siiyey waa mu'miniinta moogtahay qur-aanka xambaarsanaaye qalbigooda alla uu yeelay qur-aankan wamaa yajxadu biaayaatina aayaadkanagana ma beeniyaan ila daalimuuna kuwa daalimiinta ma ogi wa qaala tacala alla wuxuu yidhi watlu waxaad akhrisaa watlu akhri maa uxiya ilayka min kitaabi rabbika wixii lagu soo dejiyey oo qur-aanka alla ah raacna marka maarata wixii ku jiray qur-aanka akhri oo raacna laa mubadila likalimaatihi kalimaadka alle wax bedelaa ma jiraan qur-aanka lama bedelo ama waxaa lagu fasiray wixii marka alla ciid ahaa uu baxsho hadalkiisa ciid ku sameeyey oo loogu goodiyey dadkii macaasida la imaanayay lama bedeli karo wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wa in axadu min almushrikiina istajaaraka yani wain istajaaraka hadduu ku magan galo magangelye ku weydiisto qof ka mida mushrikiintii dagaal baa noo dhexeeyey markaas kule warnin iyo badbaadi waxaan rabaa inaan qur-aanka soo dhegeyste istijaara badbaado ku weydiiyo iyo magangeliyo faajirhu badbaadi xatىa yasmca kalaam الlah si uu u maqlo quraankii alle ilaa uu ka maqlo quraanka alle waqaala iبn mascuud wuxuu yihi radia allahu canhu allah ka raali noqde adiimu nadara fi اlmusxaf fiirada ku badiya quraanka wالnusuusu fi dalika laa tuxsa nusuusta maarata ku soo aroortay arrimahaas wax la koobi kara maahan man qaala qofkii yidhaahda alqur'aanu quraankii aw shay min qur'aan ama wax quraanka kamid a yaa makhluuqu wax la abuuray ah fahuwa kaafirun kaasu waa gaal kufran akbara yukhrijuhu min alislaami bilkuliya oo islaamka ka saaraaya kufri weyn oo islaamka ka saaraaya yuu gaalooba qofkaas marka selafku waa ay takfiirin jireen nimankan jahmiyada oo qur-aanku waa makhluuq yiraahda axmed ibnu xambal iyo ibnu mubaarak sufyaan athawri xasan bn ciisa sufyaan ibnu cuyeyna cabdullahi bn idriis wakiic bnu jaraax xamaad ibnu zayd mucta bnu suleymaan cabdiraxmaan ibn mahdi yaziid bnu haaruun iyo keyrkoodba waa gaaray dhihi jireen nimankan jahmiyada qur-aanku waa makhluuq yihahda lianna alqur'aana marka muxuu u gaalooba marka qofku qofkii yihahdo qur'anku waa makhluuq lianna alqur'aan maxaa yeele qur'aankii kalaamu ullahi tacaala waa hadalka alle minhu bada'a asaguu ka bilowday wa ilayhi yacuudu alluuna u noqonaya qur-aanku aakhir zamaanka wa kalaamuhu wa sifatuhu qur-aanku waa hadalka alle iyo tilmaantiisii waman qaala qofkii yidhaahda un min sifaati illahi makhluuqun wax tilmaamay alle kamida ah makhluuqa fahuwa kaafiru murtadin qofkaas waa gaal diintii ka baxay yucradu calayhi waxaa loo soo bandhigaa alrujuucu ila inuu islaamku usoo noqdo fa in rajac hadduu soo noqdo alxamdulillah waa sidii la rabay wa ilaa haddii kale soo maaha qutila kufran waa la dilaa asagoo gaalaha la dilaaya laysa lahu shayu min axkaami muslimiin muslimiinta axkaamteediina aan waxba kulahayn lahayn gaalada sideeda loola dhaqmaya wabilahi towfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين